بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuu uhi mualifku raximah اllahu tacaala faslun fi lwasiyati bizaa'idin cala fasalkan mualifku wuxuu ka hadlayaa ulu wax ka badan in la dardaarmo oo fii xukmi ijtimaaci tabaruuxaatin makhsuusa iyo xukunka inay kulmaan tabarucaad gaar ah hal mar uu qofkii uu dardaarmo ama marar duwan uu eh, tabarucaad uu sameeyo inta uu maradulmowdkiisi ku jiro wuxuu yidhi yambagii waxaa habboon allaa yuusii inuusan dardaarmin allaa yuusiya inuusan dardaarmin qofkii biakara min ului maalihi xoolihiisa saddex meelood meel wax ka badan fain zaada haddaba haddii uu ka badiyo wasiyadii uludka waradda alwaariu dhaxlihiina uu celiyo ou diido badalat way ku buraysaa fi zaa'idi intii zaa'idka ahaa ee ka badnayd uludka intii ka badnayd way ku buraysaa wain ajaaza waaya wuxuu ku yidhi waxaa habboon oo sunno ah qofka muusiga ah inaanu dardaarmin wax ka badan xoolihiisa saddex qaybood markii loo qaybiyo qayb wax ka badan saddex meelood meel wax ka badan inaanu dardaarmin ayaa sunno ah waxaana taa daliilu ah xadiidkii saxiixayn ku sugnaa in sacd bn abi uu yidhi radia allahu tacaala canhu nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa isoo booqday sanadkii xajkii wadaaca ama xajkii sagootiska wuxuuna iga soo booqday xanuun aad igu darnaaday dabeetana waxaan idhi buu idhi rasuulkii allow waad aragtaa xanuunku halkuu iga gaadhay xoolana waan leeyahay nin xoolo u saaxiiba ayaan ah imana dhaxlayso waxaan ahayn hal inan ee ma sadaqaystaa xoolahayga saddex meelood labo ma sadaqaystaa nabigu wuxuu hi calayhi الsalaau wasalaam maya waxaan idhi buu yidhi fashatru bal ka warran nisb inaan sadaqeeyo qaala nabigu wuxuu hi alayhi slat slam laa maya qultu waxaan idhi saddex meelood meel haddaan sadaqaysta bal ka warran qaala nabig wuxu hi auluثu saddex meelood meel sadaqayso wauluثu kaiiru aw kabiir uluka ayaa badan ama weyn haddaba wax ka badan ulu inuu sadaqaysto waa makruuh ama inuu dardaarmo ulu wax ka badan waa makruuh waa yahay ymbaii waxaa haboon anlaa yuusi inuuna dardaarmin biakara wax ka badan min uli maalihi xoolihii saddex meelood meel fain zaada haddii uu ka badiyo wasiyadii uludka hadduu ka badiyo oo waradda alwaariu dhaxlihii uu celiyo uu diido baalat way ku buraysaa fi zaa'id intii ka badnayd uludka wain ajaasa dhaxlihii haddii uu socodsiiyana faijaazatuhu socodsiintiisaas ama fasixiisaas u fasaxay tanfiidun waa fulin dardaarankii la fulinayo wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay maye caطiyatun waa mubtada'atun oo la bilaabayo wاlwasiyatu dardaarankii biziyaadati intii ziyaadada ahayd la dardaarmayna laqwun waxba kama jiraan wey wuxuu haddii qofkii muusiga ahaa uu wasiyadii ka badiyo ulu wax xoolihiisii saddex meelood meel ka badan haddii u dardaarmo isla markaa qofkii waaridkiisa ee dhexlayey uu celiyo intaa ziyaadada u dhaho ma aqbalayo ziyaadadaas intii zaa'idka ahayd ayay wasiyadu ku buraysaa waaya taana culummada ayaa isku waafaqsan maxaa yeele qofka waaridka ah ayaa xaq u leh wixii ka badan uluulmaal yacni saddex meelood meel xoolaha waxa ka badan asagaa iska leh hadduu marka diiday dee markaa wasiyadii socon mayso way buraysaa intii zaa'idkeed ku buraysaa intii kale laakiin uludka ahayd ku buri wixii ka zaa'id ah ka dheeraad ah uludka ayay ku buraysaa haddii uu socodsiiyo u dhaho maadaama aabbahay uu xoolahan dardaarmay wax ulud ka badan dee raalli baan oga ahay isla markaanuu yahay qof muطlaqu tasaruf ah oo tasaruf u madax bannaan waa baaliqun caaqilun hayru maxjuurin calayh waa qof madax bannaan oo xolihiis u madax bannaan oo xolihiisii maamulan kara markaas ijaazadaa uu fasaxay waa tanfiid uu fulinayo wasiyadii waayahay wasiyadii ayuu markaa socodsiinayaa qowl baa wuxuu leeya maye eh, ziyaadadaas wixii ka zaa'id ah uludka waa siisma asaga uu la baxayo qofkan waaridka ah ayaa cadiye mubtada ah u noqonaysa oo asagaa ku sadaqaysanaya qofka loo dardaarmay intaa ka dheeraadka uludka ah xaqba ooma lahayn qofkan waxaa weeye muusiga inuu dardaarmo wasiyadiisii ziyaadada uu dardaarmayna waa laqwi wاlwasiyatu biziyaadati laqwi markuu le waxa weeye qofkaa muusiga marka horeba xaq uma lahayn inuu ulu ka badiyo haddaba waxaa uluka ka badan asaga yani kama asaxayso oo waxba kama jiraan weeye qofkan waaridka ah ayay sadaqo u noqonaysaa oo waa cadiyo iyo hibe asaga uu bixiyey waa hibe asaga uu marka shuruuddii hibada ayaa loo eegayaa shuruuddii hibadaa loo eegayaa laakiin sida saxiixa ah waa tanfiidun liwasiyati almuusi qofkii muusiga ahaa dardaarankiisii oo la fuliyo weeyaane ma aha siisma uu la baxayo qofkan waxa weye waaridka ah wuxuu yidhi wayuctabaru waa la eegi doonaa almaalu xoolihii yowma almowti maalintii geeridu dhacday wa qiila waxaa la yidhi yuctabar waa la eegayaa maalkii yowma alwasiyati maalintii dardaaranku uu dhacay maalku inuu ulukan ka baxayo oo waxaan uu dardaarmay inuu ulukii ka baxayo iyo inaanu ka baxaynin maalka qadarkiisa waxaa loo eegi doonaa maalintii geridu dhacday sida muctamadka ah qiilla wuxuu leeya maya ee maalintii dardaaranku u dhacay ayaa la eegayaa haddii qofkii uu dardaarmay maalan sanad ka hor oo maradkan uu ku dhacay sanad ka hor kadibna markuu sanad soo wareegay ayuu dhintay oo xanuunkii dhintay suuhay qowlkaa hore wuxuu leeyahay maalintaa uu dhintay xoolihiisii wixii ka jooga ayuunbaa uludka la eegayaa ka baxaysa qowlkan kalena wuxuu leeyahay maye maalintii uu dardaarmay ayaa uludkii xoolihiisa loo eegaya haddaba tusaale ahaan qofkani uu dardaarmo neef wuxuu neef ari ah xoolahayga laga bixiyo neef buu dardaarmay neefa maba lahaynba markaa uu dardaarmay neefa umaba jooginba dabeetana markii uu dhibanayay ayuu neef milkiyo milkigiisa kusoo wareega ama dhaxal buu ku helay amaba waa lagu sadaqaystay ama si unbu ku ama waa loo soo iibiyey almuhim marka ayay wasiyada ku tacalluqaysaa maadaama markii uu dhibanayey neefkanu milkiisoo galay wasiyada ku tacalluqaysa haddii xoolihiisi ay kordhaan intaa uu xanuunsanaa uludkii waxaa loo eegaya xoolaha fara badan cala alqowl اlawal qowlka dambena waxaa loo eegaya maalintii uu dardaarmay ee intaa xoolaha soo kordhay shaqa kuma leh wuxuu ku yidhi wayuctabaru lmaalu xoolihii waxaa loo eegayaa xoolihii la dardaarmay uludkiisa la dardaarmay waxaa la eegayaa yowma almowti maalintii geeridu dhacday wa qiila waxaa la yowma alwasiyati maalintii dardaaranku dhacay wa yuctabaru waa loo eegayaa min aului uludkii waxaa loo eegi doonaa aydan sidoo kale cidqun xorayn culliqa lagu xidhay bilmowti geeri wa tabarucun wayuctabaru aydan sidoo kale waxaa loo eegi doonaa tabarucun bilashbixin tabarucaasoo nujisa la gooyey maradihi kaa muusigaa xanuunkiisii uu dhintay wadaalika miaal ka waqfin sida waqfid weeye wahibatin hibo weeye wacitqin xorayn weeye waibraa'in cafin weeye diin laga cafiyo wuxuu ku yidhi uludka waxaa laga xisaabin doonaa sidoo kale adoon uu xoreeyey oo xornimadiisii uu ku xidhay geeridiisa maalan addoon baa wuxuu yidhi anta xurun bacda mowtii ama idaa midtu fa anta xurun haddii aan geeriyoodo xor baa tahay buui addoonkaas uludkii soo gelaya asaga laftirkiisu maadaama uu geeridiiba ku xidhay waa nooc dardaarada ah. marka asaga laftiisa uludkii ayuunbaa loo eegi doonaa addoonka inta la qiimeeyo ayuunbaa laleeyahay xoolihiisa uludkii ma ka bixi karaa mise kama bixi karo sidoo kale waxaa uludka loo eegayaa tabaruc munajaz ah, oo intii uu xanuunsanaa uu e, bixiyey tabaruc waa maxay waa bilaash bixin oo munajis markuu leeyahy waxa wey markaasuu gooyey oo muusan tacliiqinin waa tabaruc markaa uu gooyey sida maalan oo kale waqaf wuxuu ihi xoolahaasaan waqfay markaad dhinto muusan dhihin xoolaha waa waqaf buu idhi waa munajis xoolaha hebel baan siiyey buu idhi waa munajis addoonkaasaan xoreeyey buu idhi hebel diintan ku lahaa waan ka cafiyey buu idhi waxaasoo dhan waa tabarucaad munajis ah intaasoo dhan fii marad mowt bay dhaceen soo ma aha haddaba ka eg ulukii uun ma baxayaan mise kama baxayaan u eg maadaama ay dhaceen fii marad mowt waida ijtamaca hadday kulmaan tabarucaatun tabarucaad hadday kulmaan tabarucaadkaasoo mutacalliqatun ku xidhan bilmowti geeridii oo wacajaza ulu uludkiina uu ka cajizo ama uu awoodi kari waayo inuu oofiyo oo uu e, dhammaystiro fandur eeg intamaxada haddii uu badhax tirmo alcidqu xorayn hadday badhax tiranto uqrica waa la qori tuuri doonaa aw amase tamaxada waxaa badhax tirmay tabarucaatun tabarucaat hayruhu hayrulcidqi xorayntii aan ahayn qusita kolka ayadaa waa waa loo qaybin doonaa aulu uludkiibaa dhammaan loo qaybinayaa aw amase ijtamaca waxaa kulmay huwa cidqigii iyo waayruhu tabarucaad ah cidqigii iyo kayrkii ayaa kulmay qusida kolkaa ayada ah uludkiibaa loo qaybinayaa qusida ulu uludkii loo qaybinayaa labadoodaas bilqiimati qiimaa loogu qaybin doonaa wa fii qowlin qowl wuxuu leeyahay yuqadamu waxaa la hormarin doonaa alciqu xorayntii baa la hormarinaya halkan malifku wuxuu ku tilmaamayaa markuu qaybtii hore ka soo dhammaaday ee fasalka uu guntay ahayd haddii uu dardaarmo ulu wax ka badan ayuu qaybtii labaad u gudagalay waxa wey haddii tabarucaad ay ku kulmaan fii maradi mowti marka tabarucaadka markay kulmayaan laba midun weeye mualifku wuxuu noo tilmaamay tabarucaad geeri lagu xidhay iyo tabarucaad munajas ah tabarucaadkeedii waxa weeye lagu xidhay oo mucallaq ah oo aan la goynin iyo tabarucaad la gooyey oo geeriba aan lala sugin haddii ay tabarucaad lagu xidhay geeri ay yihiin isla markaana ulukii ayna ka baxayn tabarucaadkaas ulukii way ka badan yihin ulukii uu ka cajisay wuxuu ku leey malif wuxuu ga jeedaa uludku ma awoodi karo inuu tabarucaadkaasoo dhan uu daboolo ma dabooli karo haddaba saddex midan weeye in cidqi keli ah ay tabarucaadkaasi yihiin waa addoommo u xoreeyey amaba waa waxaan cidqi ahayn ama cidqiiyo keyrkii baa kulmay saddexdaa mid weeye hadday cidqi keli a yihiin tusaale ahaan wuxuu idhi addoommuu lahaa ninkani saddex addoom buu lahaa wuxuu idhi idaa midtum fa antum axraar haddii aad dhinto intiinanba xor baad tihin buui saddexda addoon buu lahaaba marka saddexdii kama bixi karaan soo ma ama wuxuu lahaa saddex addoon oo haanim iyo saalim iyo bakr ah wuxuu idhi haanimun wa saalimun wa bakrun axraar saddexdeeda addoonba waa xor marka ayada ah waa loo qori tuurayaa midkii qorituurkii soo baxo ayaa la xoraynaya saddexdii addoon waa loo qorituuri midkii qorituurka u soo baxaa ayaa la xoraynayaa waayahay waxaan loo eegi doonaa kaa qorituurka u soo baxay uludki inuu ka baxaya in kale haddii xagga qiimaha laga eegaya saddexda addoon haddii qiimihiisu uu uludkii dhan yahay wuu xoroobaya haddii uu ka yar yahayna dee wuu xoroobaya kuwii kalena waxbaa laga xoraynaya hadduu ka badan yahayna qadarkii kolba uludka kaga baxaya ayuunbaa ka xoroobaya inti kalena adoon bu ahaanaya maxaa loo dhigi waayey saddexda addoon mid kasta ulud ha ka xoroobo maxaa yaele sharcigu wuxuu rabaa xornimo dhamaystiran buu jecel yahay addoonkii haddii barhna laga xoreeya barhna uusan ka xoroobin o addoonuu yahay dee markaasi wax badan ka faa'iidi mahayo xorayntaas waayahay kaasi waa cidqigii haddii tabarucaadkaasi ay yihiin waxaan cidqi ahayn aw hayruhu marka wuxuu ku yihi qusida ulu ulukii umbaa loo qaybinayaa tabarucaadkaas tusaale ahaan qofkan saddex nin buu waxu dardaarmay zayd iyo bakr iyo camr wuxuu ihi zaydow boqol baan ku siiye xoolahayga camrow konton baan ku siiyey bakrow adna waxaan ku siiyey konton saddexdaa nin buu kala dardaarmay xoolihiisa uludkoodana waxaa weeye waa boqol maalan marka ayada ah wuxuu bixinayso laba boqol ma ahayn dee boqol baa dheeraada soo maaha boqolkaas marka waa inaan iskugu celcelinaa boqolkii uludka ahaa waa inaan saddexda nin midna boqol loo dardaarmay nina konton loo dardaarmay nina konton loo dardaarmay ayaa lagu taqsiidana mid kasta nisbadii la siiyey ayaa lagu egegayaa uludkii haddaba waxaan leenahay kii boqolka loo dardaarmay conton c labadii kale ee min konton loo dardaarmina min an iyo labaatan si kaasi nisbulaha sooma boqolka kuwanna wax isku lahaylayo laba ah ayay nis ku lahaayeen kaa marka niska lahaa boqolkii niskeedii si oo konton ah labadii kale ee nis kale isku ahaana u kala qaybi kontonka soo hadhay an iyo labaatan iyo an iyo labaatan bas raalli hadalle boqolka kale idinkuma liidiin uludkii waa ka dheeraad warafadaas kale waa markuu ku leeyahay qusida ulu uludkiin baa loo qaybinaya oo wixii aan ahayn xorayn addoon hadday kolmaan addoon la xoreeyey iyo hayrkii ayadna waa loo qaybinayaa qiimaa loogu qaybinayaa tusaale ahaan ninkani wuxuu u dardaarmay zayd boqol addoon uu lahaana wuu dardaarmay haddii haddaba addoonkaas qiimihiisu ahaa boqol uludka maalkiisa inuu ahaa boqol maxaan samaynaynaa dee zaydkii u dardaaray boqolkana waxaan siinaynaa konton addoonkiina kontonkii kale qiimihiisa waa boqol soo maa haaf baa xoroobaya addoonkii haaf kalena addoon buu ahaanay mubacad buu noqonaya waan u kala qaybinay qusyada markuu leeyahay qiimaa loogu qaybiyey addoonka qiimihiisana waan egnay ninkan inta la siiyeyna waan egnay wahaa kada qowl baa wuxuu leeyahay maya ee u qaybin mayna markan cidqi iyo keyrkii ay kulmeen ee cidqigaan mar walba horraysiinayna oo addoonkii unbaa la xoraynayaa zaydna waa l raalli ahow zaydow raalli ahoba mudnaanta siinayna oo waayo addoonka mudnaanta u siinaynaa maxaa yeele sharciga ayaa jecel xaqa ilaahayna wuu ku tacalluqaa xaq aadamina wuu ku tacalluqaa marka asagaa mudnaanta iskale u waa qowl naga xoog badanya qowlka wuxuu idhi waida ijtamaca hadday kulmaan tabarucaatun tabarucaat tabarucaadkaasoo mutacaliqatun ku xidhan bilmowti geeri oo wacajaza uludu uludkii uu dabooli kari waayo fandur eeg intamaxada hadduu saafigaroobo alcidku xorayn addoommo la xoraynayo uqrica addoommaha waa loo qori tuurayaa aw amase tabarucaad ijtamaca waxaa kulmay ama tamaxada waxaa barax tirmay tabarucaatun tabarucaat hayruhu cidqi aan ahayn qusida ulud uludkii baa loo qaybin doonaa tabarucaadkaas aw amase ijtamac waxaa kulmay cidqun cidqi iyo xorayn iyo wahayru cidqi waxaan ahayn qusida waa loo qaybinayaa ulukii labadaabaa loo qaybin doonaa bilqiimat qiimaa loogu qaybin doonaa wa fii qowli qolba wuxuu le laga xog badan yahay yuqadam cidqu xorayntii baa la hormarinayaa aw amase ijtamaca waxaa kulmay tabarucaatu baa kulmay munajazatun oo la gooyey qudima waxaa la hormarinayaa alwalu falwalu midba midku ka horeeyo ayaa la hormarinayaa xataa yatima ulu ilaa ulukiu ka dhammaystirmo fain wujidat haddii la helo tabarucaadkii dufcatan hal mar haddii la helo oo wataxada aljinsu nooceeduna uu midoobo wadalika miaal ka cidqi cabiidin sida addoommo xorayntood webeeye awamase ibraa'i jamcin koox cafinteed wey la cafiyo uqrica waa loo qorituuri doonaa filcidqi xoraynta dhexdeeda cidqigi xorayntii waa loogu qori tuuri doonaa waqusita waana looga qaybinayaa uludkii fii hayri hayri cidqi xorayntii waxaan ahayn noocan waa noocii labaad ee tabarucaad ka ah. waa tabarucaad munajaz ah oo markan tabarucaad mucallaq bilmowd geeri ku xidhan maahee waa tabarucaad qofkii waxa weeye xanuunsana uu gooyey noloshiisii ku gooyey maalan addoon buu xoreeyey xoolana wuu waqfay uu xoolo kalena wuu sadaqaystay saddexdaa tabarruc isku daray waa cidqi iyo waqfi iyo sadaqo saddexdaana wuu gooye muusan ku xidhin mowt muusan ku xidhin mudnaanta maxaa la siinayaa qudima alwalu falwal midba midku ka horreeyey ayaa mudnaanta iska leh u horreeyey ayaa mudnaanta iska leh hadduu maalan waqaf ka horreyey waqafkii ka foor yeelanaa uludkii haddii eh, aan ka foor yeelana ku soo raacaya sadaqadii sadaqadii hadday ka baxda uludkii hadduu wax soo hadho markaa cidqigii addoonka ayaan ka saari doonaa wahaakada si ay u kala horreeyeen baa mudnaanta loo siinaya oo uludkii laga furyelaya ilaa uludkii u dhammaystirmo oo tan maxaa saa loo yidhi maxaa yeelata wuu gooyey wuu jasmiyey geeri muusan ku xidhin waayahay haddii haddaba tabarucaadkaasi hal mar la wada helo hal mar bay wada dhaceen mayna kala horreynin kuwii hore way kala horreyen kuwan dufcatan mar bay wada dhaceen waa tabarucaad mar wada dhaceen isla markaa waa tabarucaad isku jinsi ah waa isku nooc oo tusaale ahaan waa cidqu cabiidin addoommuu lahaa ayuu mar wada xoreeyey wuxuu ihi saddex addoonuu lahaa wax xoolaba ayaga keliya ka lahaa antum axraar buuri xor baa tiin buuri waaya ama koox uu dayn ku lahaa ayuu mar wada cafiyey wuxuu ihi saddexda inay diinta ku lahaa saddexda waa cafis iyo masaamax marka ayada ah xorayntii waa loo qori tuuraya addoommihii uu mar wada xoreeyey waa loo qori tuuraya sidana soo dhaaftay wixii aan cidqiga ahaynee dadkii uu diinta ka cafiyeyna ayaguna waa loo qaybinaya mid kasta nisbadii kaga soo hagaagta uludka mar hadduusan uludkii ka wada baxaynin waxaa weeye wixii kaga soo hagaaga uludka baa loo eegayaa waa loo qaybinaya si isleeg nin kasta nisbadiisii ayaa loo eegi doonaa wuxuu yidhi aw amase munajasatun ijtamaca waxaa kulmay tabarucaatun tabarucaat munajasatun oo la gooyey qudib waxaa la hormarin doonaa alawalu ka hore falawalu kalma midka ka sii horeeya ayaa la eegaya alawalu falawal midba midku ka horeeyo xataa yatima uludu uludki ilaa uu ka dhammaystirmo fain wujidat haddii la helo tabarucaadkaas dufcatan hal mar haddii la helo wataxda aljinsu nooceedan uu midoobo wadalika mithaal ka cidqi cabiidin sida addoommo horeynteed webeeye aw ibraa'i jamcin koox cafinteed webeeye uqrica waa la qori tuurayaa i cidqi xorayntii waa loo qori tuuraya wa qusida waana loo qaybinayaa fii hayrihi hayr cidqi xorayntii waxaan ahayn wain ikhtalaf hadduu kala duwanaado jinsigii tabarucaadka oo watasarafa ay tasarufaan wixii uu bixiyey ay ku tasarufaan wukalaa'u ninkii muusiga ah ee dardaarmaya ay ku tasarufaan fain lam yakun hadduusan ku jirin fiihaa tabarucaadkaas cidqun xorayn hadduusan kuba jirin qusida waa la qaybinayaa uludkii baa loo qaybinayaa wain kaana haddii uu ku jiro cidqi qusida sidoo kale waa la qaybinayaa laakiin taa dambe wuxuu socday mualifku khilaaf baa ku jira wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay may ee yuqadamu lcidqu markan uu ku jiro cidqi cidqigaa mar walba la hormarinayaa wuxuu ku yidhi haddii qofkan uu tabarucaad uu sameeyey jinsigii tabarucaadkana ay kala duwan yihiin oo tabarucaad kala duwan oo isku noocaan ahayn ay yihiin see lagu suuraysanaya isla marnamarna ay wada dhaceen waa tabarucaad kala duwan oo isku mar dhacay see lagu suuraysanaya malifkiisaan u fahno ayaa wuxuu idhi watasarafa wuu kalaa wuu kaladiisiibaa tasarufay saddex nin buu kala diray nin wuxuu idhi waxaad samaysaa xoolahan ii sadaqee hebel sii ku kalena wuxuu idhi xoolahaas ii hadiye ku kalena wuxuu idhi xoolahaas orodoo waqaf waa saddex tasaruf oo kala duwan oo saddex nin uu kala dhiibay isku mar ku dhawaaqeen saddex ninba isku mar bay tasarufkii sameeyeen hadday taasi dhacdo waxaan eegaynaa cidqi ma ku jiraa mise kuma jiro hadduuna cidqi ku jirin waa loo qaybinayaa uludkiin baa loo qaybinayaa hadduu cidqi ku jirana sidoo kale waa loo qaybinaya uludkii aaoo gelinaya iil baa wuuu leeyahay fii qowlin wuxuu yidhi maya ee markan uu cidqi ku jiro loo qaybin maayo uludkee mudnaanta waxaa la siinayaa ciqiga marka hore addoonka ayaa laga fuliyeynaya uludkii hadduu wax ka soo haro markaa tabarucaadka kale ayuunbaa loo eegi doonaa qowl baa sidaa le walidaalika mualifku ayuu soo celiyey wuxuu yidhi fain lam yakun fiiha cidqun qusida wain kaana hadduu cid ku jirana qusida labadaba jeer waa qusida waa la qaybinaya ulkiiba loo qaybinaya lakin marka dambe wuxuu usoo celiyey siuu khilaafka u ishaaro inuu cidqiga khilaaf ku jiro wa fii qowlin yuqadamu lcidqu wuxuu yidhi awamase ijtamaca waxaa kulmay tabarucaatun tabarucaat munajazatun oo la gooyey qudima waxaa la hormarinaya alwalu falwalu midba midku ka horreeya xataa yatima ulu ulki ila ka dhamaystiro fain wujidat haddaba hadii la helo tabarucaadkaas dufcatan hal mar haddii la wada helo oo wataxda aljinsu isla markaana nooceedu uu midoobo wadalika miaalka cidqi cabidin sida addoommo xoraynteedu webeeye aw mase ibraa'i jamci koox cafinteedu webeeye uqrica waa loo qori tuuri doonaa fi lcidqi xorayntii waa loo qori tuurayaa waqusita waa loo qaybin doonaa ulukii fii hayri hayri cidqi xorayntii waxaan ahayn wain ikhtalafa hadday kala duwanaadaan tabarucaadkii oo taa hadii kala duwanada jinsiga tabarucaadku oo watasarafa wuu kala wakiillo ay tasarufaan oo xoolihii ay u maamulaan ninkan wixii uu ku tabarucay ay ayagu maamulaan fain lam yakun fiiha hadduuna ku jirin waxyaabaha ay ku tasarufeen wakiilada cidqun orayn adoommo la oraynaysa ku jirin qusida waa loo qaybinaya uludkii wain kaana hadduu ku jiro orayn adoommo la oraynayo qusida sidoo kale waa la qaybinaya uludkii waa loo qaybinaya tabarucaadkaas wa fii qowli qolba wuxuu leey maya ee yuqadamu lcidqu xorayntii baa la hormarinaya walow kaana lahu haddii sugnaaday cabdaani laba adoon faqad oo keliya saalimun mid la yidhaahdo iyo waqaanimun mid la yidhaahdo oo faqaala uu dhaho in actaqtu haddaan xoreeyo haaniman addoonkayga haanim fa saalimun saalim xorun xor weeye uma dabeetana actaqa wuxuu xoreeyey haaniman haanim buu xoreeyey fii maradi mowtihi geeridiisa xanuunkeediibuu xoreeyey mardumowdkiisii cataqa waa uu xoroobayaa haanim keligii baa xoroobaya walaa iqraaca wax qorituuraana ma jiro wuxuu ku yidhi ninkani haddii uu lahaa laba addoon oo keli midna la yidhaahda saalim midna haanim wax addoommo ah labadaasu kala hal taa macnaheedu ma aha inuusan lahayn xoolo kale laakiin wax addoommo ah labadaa keli ah ayuu lahaa dabeetana wuxuu yidhi haddii aan khaanim xoreeyo saalimna waa xor isku xidhay somaarti haddaan khaanim xoreeyo yidhi saalimna waa xor dabeetana mardamuudkiisii ayuu khaanim xoreeyey saalim muxoroobaya saalim hadduuna ulu ka baxaynin ma xoroobayo oo isku xidhaya haalib baa xoroobaya markan ayada ah ma jiro loo qori tuuri maayo la dhihi labadina waa isku xidhay xornimadoodii e ha loo qori maya maxaa yeelay waxaa horreeyey haalib baa horreeyey haalib buu horraysiyo anta xurun kan kalena xornimadiisu waxay imaanaysay markuu haanim xoroobo oo shardiba uga dhigo wuxuu idhi in actaqtu haaniman fa saalimun xor mashruudkuna wuxuu dhaca markuu shardiga dhaco mashruudka had jeer shardiga ka dambeeya marka maadaama ay sidaa tahay haanim baa mudnaanta iskale hoo alxaqu liman sabqa isagaa horreeyey isagoo ha xoroobo la maayo waayo waxaan ka cabsanaynaa qorituurku inuu kusoo baxo maxay saalim usoo baxo hadduu saalim qorituurku usoo baxo oo isagoo ha xoroobo haanim oroobi maayo asagaana la oreeyey saalimna oroobi maayo ataa asaga laftiisu maxaa yeele asaga laftirkiisu wuxuu ka oroobayey inuu haalim oroobo hardigii baa la waayaya marka marka labadooda mesh ka baxayaan wadaagaysana taa u dhicin haalim baa oroobaya marka masalada mualifku wuxuu u sheegay si uga soo reebo masaladii ahayd in addoomma haddii la xoreeyo in loo qorituurayo addoomma haddii la wada oreeyo in loo wada in loo taasuu ka soo reebay mualifku xaaladda tan wuxuu idhi walow kaana lahu cabdaan laba adoon haduu leeyay faqad oo keliya saaliman iyo whaariman uu leeyahy faqala u dha in actaqtu haddaan xoreeya haariman haarim fasaaliman xor saalim waa xor marka ayada ah. uma dabeetana actaqa uu xoreeya haariman haarim uu xoreeyo fii maradi mowtihi mardmoodkiisii maradkii u dhimanayay cataqa waa uu xoroobaya haarim walaa iqraaca lowana qorituuri maayo labadooba walow awsaa haddii uu dardaarmo walow awsaa hadduu dardaarmo bicaynin ayn hadduu dardaarmo shay xaadiratin tahay cayn joogta oo xaadirah hiya iyaduba cayntaasi ulu maali xoolihii saddex meelood meel ay tahay wa baaqiihi intiisii kalena xoolihiisii haa'ibun ay maqan yihiin xoolihiisii intii kalena ay maqan lam tudfac loo dhiibi maayo cayntaa ayada xaadirada ah kulluhaa say u dhantaa ilayhi ila lmuusa lahu kii loo dardaarmay lagu wareejin maayo walasaxu sida muctamadka waxa weye annahu shaaniye laa yatasallatu inaanu ku dirmaynin kii loo dardaarmay calaa tasaruf inuu ku tasarufo ou maamulo fi ului cayntaa lafteeda saddex meelood meel inuu ku tasarufo xataa loo ogolaan mahayo wuxuu ku yidhi qofkii muusiga ahaa hadii uu dardaarmo cayn joogta oo xoolihiisii ka mid ah. inay tahay xoolihiisii saddex meelood meel tusaale ahaan qofkani wuxuu lahaa saddex neef oo lo ah ayuu lahaa neef wuu haystaa laba neefna way maqan yihin wax xoolaa intaasuu haystaa dabeetana markuu dhimanayay ayaa wuxuu dardaarmay sicii xaafadda joogay ayuu qof u dardaarmay wuxuu hh halasiiyo oo sadaqaha laga dhigo neefkaasi waa ulu maalihi maala cayntaas waxaa weeye xaadirada ee joogta xoolihiisa kalen ay maqan yihiin lagu wareejin maayo islamarkaaba qofkii loo dardaarmo waayo waxaa dhici karta xoolihiisii maqnaa inay halaagsameen ama aysan joogin ama ay dhinteen baa dhici karta mar haddaan xoolihii aan gacanta lagu haynin xoolo kaa maqan dee wax walbaa ka soorooba walidaalika lagu wareejin maayo qofkii loo dardaarmay sacaas markaaba lagu wareejin maayo ilaa xoolihii kale gacanta lagu soo dhigo waayahay haddaba saas ha ahaatee neefkaa jooga ulukiisa maku tasaludayaa maku tasarufi karaa ulukiisa oo ma loo saamaxaya maya walaa xataa ulu caynta xaadira uludkeeda xataa looma ogolo sababtoo ah markii uu ulu ku tasarufayo waa in warafadiina miley labalaab intuu ku tasarufayo kale waa inay ku tasarufayaan xoolihi ka haystaan warafadiina uma ogolin inay sacan ay ku tasarufaan waayo waxaa dhici karta in xoolahoodii he ay u nabad qabaan marka mar haddaysan warasadiina xoolihii intii kale ulutaynkii kale aysan ku tasarufayn kana ha diido inuu ulukii xataa sacan uu ku tasarufo ama neefkan ama caynta loo dardaarmay marka waa laga xayirayaa ilaa xoolihii kale gacanta lagu soo dhigo wuxuu idhi wlsa hadduu dartaa rabcayna xaadiratan cayn xaadira ah oo joogta hiya iyadaba ulu maali xolihii saddex meelood meel ah wa baaqiya xolhiis intii kalena qaa'iman ay maqan yihiin lam tudfac looma dhiibo cayntaas kulluhaa say u dhantay leh isagii looma dhiibo qofkii loo dardaarmay fi lxaali isla kolkaaba walasaxu muctamad waxa weye annahu shaaniye laa yatasalladu inuusan ku dirmaynin qofkii muusaalahugii loo dardaarmay cala tasaruf inuu ku tasarufo fii ului ulu alcayn alxaadirati cayntaa joogta saddex meelood meel aydan sidoo kale faslun fasalkan mualifku wuxuu ka hadli doonaa xanuunada halista ah qofka u diidaysa inuu ku tabaruco xoolihiisa wax ka badan saddex meelood meel iyo wixii xanuunadaas la haleeshiiyey labadaas ayuu kaga hadli doonaa wuxuu yidhi idaa danannaa hadii aan u malayno almarada xanuunkii makhuufan mid halis ah lam yanfud ma fulayo tabarucun bilaashbixin tabarucaasoo zaada ka badan calaa uluثi saddex meelood meel fain bara haddaba hadduu bogsado qofkii uu caafimaado nafada waa uu fulayaa wuxuu ku yidhi haddii qofkii uu ku dhaco xanuun halis ah oo laga cabsanayo xanuunka inuu u dhinto tabaruc bilaash bixin ka badan ulu xoolihii saddex meelood meel ma fulayso hadduu xoolihiisii bixiyo wax ka badan ulu saddex meelood meel tabaruca zaaidkaama fogayo laakiin ulu waa loo ogoliyay wii ka siiyaan waaya xoolahaas waa la joojinayaa wixii ulu ka badan maxaa yeelay waa maxjuur calayhi qofkan lixaqi lwaraa qofkan xanuunsan ee mariidka ee maradulmowdka halista ku dhacay waa laga xayirayaa xoolihiisi wixii ka badan ulu lixaqi lwaraa ayaa loo xayirayaa haddaba haddii uu caafimaado oo ilaahay awoodbadinihii subxaanahu watacaala uu caafimaadkiisiiba u soo celiyo asagaa maamulkas ka lehe xanuunkiila lahaa wuu u dhimanayaana ilaahay ka badbaadiyo tabarucii ka badnaa uludka wuu fulaya wuu asaxaya qofkani maala oliis kala barh buuba dardaarmay kala barhkuu ka badan yaha somaa waa ka xayar wixii ulud ka badnaa uu caafimaado wuu fulayaa tabarucaas qofkii uu siiyey ee u hibeeyey tabarucaadka waxaa loga jeedaa bixin munajas ah oo markaa uu gooyo i hebel hala siiyo xoolaha uu eh, qaadanaya qofkii uu siiyey wuxuu ihi idaa daranaa haddii aan u malayna almarada xanuunkii makuufan mid halis ah lam yanfid ma fulayo tabarucun bilaash bixin zaada ka batay cala ului ulukii fain baraa haddii uu caafimaado nafada waa uu fulayaa wain danannaahu haddii aan u malayno xanuunkii hu damiirka waxaad u celinaysaa maradkii wain danannaahu xanuunkii haddii aan u malayno hayra makuufin mid aan laga cabsanayn oo halis aan ahayn aan u malayno dabeetna famaata u dhintaba xanuunkii aan halista ahayn fain xumila fandur eeg in xumila haddii lagu xambaaro xanuunkaas uu u dhintay ee geeridaas xanuunkaa ka dhalatay cala alfaj'ati kedis haddii lagu xambaaro geeri kedis ah. nafada waa uu fulayaa tabarucii wailaa haddii kale oo aan lagu xambaarin kedis famakuufun xanuunkaasi waa xanuun halis ah oon dib ka ogaanay wuxuu ku yidhi haddii qofkan xanuunkiisa aan u malayno inuu yahay xanuun aan halis ahayn dabeetana xanuunkii aan halista ahayn buuba u dhintay qofka hal maalin buuba shubmay amaba xumad yar baa qabatay isla markaa qofkani wuxuu ku tabarucay tabarucaad ka badan uludka maalkiisi oo nis xoolihiisiibu tabarucay maalan dabeetana wuu dhintay qofkii xanuunkii aan halista ahayn buu u dhintay ee aan laga cabsanayn waxaan eegaynaa geerida tan maxaan dhihi karaa waxaan dhihi karaa waa geeri yaani mawtulkaflo weyaan mawtulfajo kediisba qofka ku dhintay mise ma ah haddii aan dhahno mawtulfaja weeye tabarucaadkiisi way fulayaan tabarucaadkiisii waa ay fulayaan maxaa yeele de qofkan xanuunkii ooma dhimanine tii alla u timid oo wedkiisii inbaa soo haleele mooyaane xanuunkan xanuun loo dhinto ma ahayn xanuun halisana ma ahayn markuu dardaarmayey xaaladiisu caadi ba ahayd walidaalik tabaruciisii ka badnaa ulu wuu fulaya haddii laakiin qofkan geeridaa uu u dhintay xanuunkaas aynaan ku xambaarin kedis oo waxa weeye qofkani ba sakaraaday oo maalin iyo labi iyo xanuunsanaa shuban baaba ku dhacay laba maalmood iyo wax ka badan buu shumay marka waxa ay noo soo cadaatay inuu xanuunkan u dhintay uu halis ahaa walidaalika tabaruciisii ma fulayo wax tulid ka badan ma fulayo tabaruciisii ma fulayo xanuunka innagoo maan fahmine xanuun halis ah waana xanuunka keenay geeridiisi wain daranaahu haddii aan u malayna xanuunkii hayra makuufi midaan halis ahaynoo famaata dabeetana uu dhinto fain xumila hadii lagu ambaaro geeridaas uu dhintay cala alfajati kelis haddii lagu ambaaro geeri mowtulafle ah nafada waa uu fulayaa tabaruci ka badnaa uludka wailaa haddii kale inaan ku ambaarin faja inaan ku ambaarin mowtulfaja inaan ku ambaarin famakuufun mid laga cabsanayo halisa weeye xanuunka uu dhintay waa mid halisu ah walidaalika tabarucii ka badnaa ulu ma fulayo walow shakaknaa haddaan ka shakinno fii kownihi maradkii inuu yahay makhuufan mid halis ah lam yahbut kuma sugnaanayo ilaa biabiibayni laba dhakhtar mooyaane xorayni oo xor wuxuu idhi qofkani uu xanuunsado dabeetana xanuunkiisii aan ka shakinno ma xanuun halisa haa mise ma aha dhakhaatiirta ahlu khibrada ayaan oola laabanayna oo waraysanaynaa xanuunkan bal ka warraba ma xanuun loo dhintaa oo halis ahaa mise ma dhakhaatiirtu dhahaan xanuun halis ah aha waxaan leenahay tabaruciisii wixii ka badan ulidku waa asaxaya wuuna fulaya haddii ay dhahaan dhakhaatiirtu waa xanuun halisa ah inuu dhinto waxaa weeye tabaruciisii ulid ka badnaa ma asaxayo dhakhaatiirta la eegayana waa laba dhakhtar oo xorayn ah oo cadlayn ah gaalo lama eegayo hal qof oo abiib musli ahoo cadli ahna la eegay waa laba dhakhtar oo muslimiin ah oo xorayn ah xor ah oo cadlayn oo cadaalad u saaxiib ahludiin ah weyna yihiin oon been lagu tuhmayn waay maxay arrintan waxaa ku tacalluqda xuquuq bini aadan xaqii aadamiga ayaa ku tacalluqa oo dhinacii qofkii loo dardaarmay ah iyo qofkii waaridka xaqiisii baa ku tacalluqa marka waxaa la eegayaa shuruuddii loo eegeeyey markhaatiga wa min almakhuufi xanuunadii halistaha waxaa ka mid ah quulanjun xanuunka loo yaqaano qabsin ayaa ka ah. wadaatu jambin oo foreenkiibaa ka mid ah. wa rucaafun daa'imun iyo goror joogta ayaa ka ah. wa ishaalun iyo shuban mutawaatirun oo israacraacaya wa diqun iyo wadna xanuun waibtidaa'u faalijin iyo faalog bilowgii wa khuruuju acaami cuntadii soo baxdo hayra mustaxiilin ayadoon isbedelin aw masekaana yakhruju kusoo baxayo wiii soo baxayo bishidatin xanuun kusoo bishidatin adayg kusoo baxayo oo wajacin iyo xanuun aw amase macahu aw amase walxaal soo baxayo walxaal macahu asagoo la jiro waxaa soo baxaya damun dhiig wa xumman qandho weeye qandhadaasoo mubiqatun qofkii daboolaysa mar walba haysa aw amase hayruhaa xumadaa mubiqadaha hayrkeed ribca markii laga reebo qandhadii laba maalmoodna ka maqnaanaysay maalinna qabanaysay halkan mualifka ku tilmaamaya xanuunadii halista ahaa ee qofka u diidaysay inuu ku tabarro wax ka badan xoolihiisa saddex meelood meel waxaa ka mid huku yidhi qabsinka qabsinku waxaa weey qofkii inay cuntadii ay habdhismeedka dheefshiidka inay u fadhiisato cuntadii oo hoosna u degi weydo korna ay u soo laaban weydo oo yani uu isxidho maalan marinkii cuntada oo kale ama calooshii qofkii lagu dhego oo cuntadiina ay ka socon weydo ka soo bixi weydo isla markaana ay keento bukhaar maskaxda gaadhay halis ayay keenaysaa qooloonna waa la dhahaa marka qabsinka asaga ah waa xanuunada halista ayuu kamid yahay ee qofku wuu dhiman karaa hadii aan laga gaadhin sidoo kale oof wareenka oof wareenku waxaa weeye waa xanuun ku dhaca dhinaca qofka ka dhaca agga wadnaha iyo beerka iyo xiga xanuunkaas nabarada wata ayaa ka soo daadanaya dabeetana qofkii uu dhimanaya si degdeg ugu dhimanaya oo fareen baa la iyo goror joogto ah gororka yarka ee khafiifka ah, xanuun halisa ah maaha laakiin gororka joogtada ah ee qofkii dee uu sankiisa uga shumayo waa halis shubanka joogtada ah ee maalmo soconaya asna waa halis wadna xanuunkii waa halis sidoo kale qofkii arig inuu kusoo boodo hal mar u abto judha horeyse arigu ku dhacayo waa halis laakiin hadduu maalma hore ilah ka badbaadiyo halis ma aha walidaalika xanuunadan culamadu waxay u qaybiyaan saddex qaybood makhuufun ibtidaaan wa dawaaman iyo makhuufun ibtidaaan iyo makhuufun dawaaman laa ibtidaaan mid bilowga hore iyo dawaaman joogtaba halis ah iyo mid bilowga hore uun halis ah laakiin dawaaman aan halis ahayn iyo mid dawaaman uun halis ah ibtidaan laakiin bilow hore aan halis ahayn midka waxa weeye ibtida'an wadawaamanba halista ah waa qabsinka midka waxa weeye ibtida'an bilow hore halista ah laakiin dawaaman aan halis ahayn waa sida faaliga oo kale faaliga hadduu qofka ilahay ka badbaadiye maalinta u horreysa maalinta horreysa waa halis judh horreysa ku dhaco qofka waxa laga yaba inu dhinto laakiin ilahay hadduu ka badbaadiyo maalinta u horreysa iyo maalmaha horey waxa weeye halis maaha qofku inuu dhinto xanuunka waxa weeye inuu sii socdo halista ah laakiin bilowga hore aan halista ahayn waa sida shubanka oo kale shubanku hadduu maalin qofku shumo waa iska caadi ama laba maalmood bilowga hore halis ma laakiin hadduu socdo oo joogtoobo waa halis sidoo kale waxaa halisa qofkii inay cuntadii ka soo baxdo ayadoon isbedelin ayuu saxaroonaya cuntadii oo sideedii u dhigaya sidoo kale inay yacni saxaradii kaga timaado xanuun daran iyo si adag oga timaado waayahay amaba uu dhiig la socdo waxaa ka imaanaya dhiiggaasna uusan ka dhalayna baabaseedka hadduu nabar jiro xagga hoose oo nabarkaasi dhiig keenaya halis ma ah laakiin waxaa laga hadlayaa xanuun xagga beerka iyo meelaha ka imaanaya hadduu saxaradii la socdo sidoo kale qandhada joogtada ee qofkii la miir daboolaya maalmo dhan u qandhaysnaanaya taasina waa halisteeda koomadiibaa halis iyada laftirkeeda laakiin qandhadu waa noocyo kala duwane haddii maalin walba qofkii qandhaysanya waa halis haddii eh, maalina uu qandhanayo maalina uu caafimaadayo iyadna waa halis haddii laba maalmood uu qandhanayo maalin ay ka maqnaanayso waa halis haddii laba maalmoodna uu qandhanayo laba maalmoodna ka maqnaanaysana waa halis laakiin wuxuu mualif ka soo reebay ila ribca qandhadii waxaa weeye laba maalmoodna maqnaanaysa maalinna qofkii uu xanuunsanaya taasi halis ma aha maxay labada maalmood caafimaadka uu qabo ayuu yar xoogaysanaya xumada waxaa la yidhahdaa alxuma almuallaa baa la xumadii saddex geesoodka ahayd wuxuu ku yidhi wa min almakuufi xanuunadii halistaa waxaa ka mid ah quulanjun qabsin baa ka ah, wadaatu jambin oo foreenkii baa ka mida ah, warucaafun iyo goror daa'imun oo joogta waishaalun mutawaatirun iyo shuban israaraacaya wadiqun iyo wadna xanuun ibtidaau faalijin iyo faalug bilowgii wakhuruuju acaami cuntadii inay soo baxdo hayra mustaxiilna ah iyadoon isbedelin aw masekaana yakhruju ay ku soo baxaysa bishiddatin si adag iyo wajcin xanuun bishiddatin maca shiddatin adayg maci wajacin xanuun maci awmase wa macahu alxaal macahu asagoo la jiro wixii ka soo baxaya damun dhiig xuman iyo qandho mubiqatun bacdu bay hoos dhigan tahay mubiqatun qofkii daboolaysa maalmaha daboolaysa awmase hayruhaa hayru xuma almubiqa xumadii aan daboolaynin ee heyrkeed ila ribca marka laga reebo qandhadii laba maalmoodna maqnaanaysa maalina qabanaysa walmadhabu muctamad waxaa weeye annahu shaaniye yulxaqu in la haleeshiinayo bilmakhuufi xanuunkii halista ahaa asru kufaarin gaalo qofkii inay qafaashaan ictaadu ictaaduu caadaystay qatla asraa dadkay qafaashaan inay laayaan waltixaamu qitaalin dagaal inuu hilboobo oo qarxo bayna mutakaafiin laba oo isu dhiganta xagga awoodda wa taqdiimun qofkii in loo hormariyo liqisaasin qisaas in loo hormariyo aw mase rajmin dhagax in lagu dilo wairaabu riixin dabayl inay iska hor timaaddo wahayajaanu mawjin iyo mawjad inay kacdo dabayshaas iyo mawjadaaba ay ku kacayaan fii raakiba safiinatin qof doon saaran wa alqu xaamilin gabadh waxa weeye uur leh foosheed wa bacda alwadci markay umusho kadib ayaa halistii sii soconaysaa maa lam tanfasil ilmashiimatu mandheertii haddayna ka soo dhammaanin halkan mualif wuxuu ku tilmaamaya wixii xanuunkii halista ahaa la haleeshinayo ayagoo xanuun maa waxyaabahan laakiin waxaa la haleeshinaya xanuunkii halista ahaa ee qofkii u diidayey inuu tabaruco ama uu la baxo intuu xanuunsan yahay ama halista ku jiro wax ka badan xoolihiisa saddex meelood meel waxaa ka miduu ku yidhi la haleeshinaya xanuunkii halista ahaa inay gaalo ay qof qafaashaan gaaladaan ay caado u tahay dadka ay qabtaan inay laayaan dee qofkaasi boqolkiiba toddobaatan siddeetan sagaashan ama boqolkiiba boqol waxaa loo badinaya inay dili doonaan sidoo kale haddii uu dagaal u dhex maro laba kooxood oo isku awooda xagga awoodda isu dhigma taasina waa halis qofkii dagaalka ku jiray inuu u dhinto ayaa halis ah ama lagu dilo walidaalika dardaarankiisa wuxuu dardaarmo waxaa loo ogi doonaa ulu haddii qofkii lasoo qabto asagoo qof dilay dabeetana dho laga qisaasaya oo qisaastii loo soo xidho odho waa la qisaasaya waaba lasoo kaxeeyeyba meeshii laga qisaasi lahaa la keenay halkaa uu taagan yahay waxaa weeye halis ku jira in la dilo walidaalia uludkii baa loo eegi doonaa wuxuu dardaarmo rajmi haddii la qofkan zinu ku dhaco dhagax baa lagu dilaya taana waa la mid oo la soo qabto qof doon saaran ayay dabeeshii ku kacdayoo dabeetana mawjad ayaa kor u kacday doontii baa gilgilata halis buu galay kaana waa la mid wixii uu dardaarmo uludkii loo eegi doonaa gabadhii umulaysa markii ay foolanayso halis bay ku jirta inay u ay fool raacdo markay uurka tahay halis maaha uurku halis maaha bixaddi daati laakiin markay furanayso gabadhu waa halis sidoo kale markii ay umusho kadib ay ilmuhu ka yimaado intayna mandheertii ayna ka soo dhammaan mandheerti ayna ka soo gu'in halis weli ku jirtaa mar hadday mandheertu ka soo dhammaato halistiiba ka badbaaday intaasoo dhan xaaladahaasoo dhan waxaa la eegayaa ulukii ayaa loo eegayaa wuxuu idhi walmadhabu muctamad waxaa weeye annahu shaniya yulxaqu in la haleeshiinayo bilmakhuufi xanuunkii halista ahaa asru kufaarin gaalo qafaalashadood gaaladaasoo ictaaduu caadaystay qatlal asraa kuwii soo qafaashay inay laayaan waltixaamu qitaalin dagaal inuu hilboobo bayna mutakaafayn laba kooxood oo isu dhigma wa taqdiimin qofkii in loo hormariyo liqisaasin in laga qisaaso aw mise rajmin dhagax lagu dilo wadiraabu riixin dabayl inay iska hortimaado isbaraanbarto wa wahayajaanu mawjin mawjadii iyo hirarkii waaweynaa inay ku kacaan fii raakiba safiinati qof doon saaran wa dalqu xaamilin gabadh uur leh inay foori qabato wa bacda alwadci markay dejisay ilmihii kadib maa lam tanfasil ilmashiimatu intaysa mandheertu ka soo bixin wasiiqatuhaa siiqadeedu waxaa weeye wasiyada awsaytu lahu hebel waxaan u dardaarmay bikada waxaasaan u dardaarmay aw mase idfacu ilayhi u dhiiba waxaas aw mase acduuhu waxaad siisaan waxaa bacda mowtii markaad dhinta kadib aw mase wixii waxaan siiyey lahu qofkaa hebel ayaa siiyey ama mase huwa shaygaas lahu hebel buu u sugnaaday bacda mowtihi markaa dhinta kadib falow ikhtasara hadduu ku gaabsado calaa huwa lahu asaga ayunbaa iska leh fa iqraarun waa qiritaan ilaa an yaquulu inuu dhaha mooyaane huwa shaygaas lahu asagu u sugnaaday min maali xoolahayga xaaluu ka mid yahay oo fa yakuunu kolkaa wuxuu noqonayaa wasiyatan dardaaran mualifku halkan wuxuu ku tilmaamaya rukniga afaraad ee arkaantii wasiyada ka ahaa waa siiqadii siiqadu wasiyada siiqadeedu waxa weeye inuu dhaho hebel ayaan xoolaha u dardaarmay ama hebel waxaad siisaan xoolahaas markii aad dhinta kadib ama hebel u dhiiba waxaas markaad dhinta kadib eeg labadan dambe bada mowtidaas uiirso bada mowtidaas labadaba way utaalaa la soco awsaytu iyada ooma bahna bacda mowti inuu dhaho ila dardaaranka waa la fahmaya bacda mowti inuu yahay laakiin idfacuu ilayhi iyo acuuhu labadaba waxa u taalla bacda mowti idfacuu ilayhi u dhiiba ay bacda mowti markaa dhinto kadib acuuhu siiya xoolahaas bacda mowti markaa dhinto waa inuu sidaa dhahaa sidoo kale hebel ayaan xoolaha siiyey ama xoolaha asaga iskale markaa dhinto kadib labadaasna waxaa u taalla bacdamuuti labadaaba way u taallaa waaya haddaba hadduu ku gaabsado ka waran hebel xoolahan asaga iska leh bacdamuutiina muusan raacinin taasi wasiya ma ahee waa iqraar buuhi waa qiraar u qiray qofkan xoolaha inuu ku lahaa maalan dee inay xoolahaasi yihiin ayuu u qirayaa ee ma aha wasiyo maxaa yeeley fiqiga waxay leedahay ma kana صarيixa fii baabihi wawajada nafhada fii mawduucihi falaa yakunu kinaayata fii ayrihi maa kaana ariixa fii baabihi wixii baabkiisa ari ku cad alfaad sariix ku ah baabkiisa wawajada nafaadan fii mawduucihi mawduuciisana ku socon kara falaa yakuunu kinaayatan fii hayri heyrkii kinaayo iyo sarbeeb kuma noqon karo haddaba maadaama huwa lahu ay sariix ku tahay iqraarkii ay ku caddahay iqraar baan ka dhigaynaa ka dhigi mayno kinaaya can alwasiya sarbeeb uu ka sarbeebanayo wasiyadii waaya hadduu dhaho laakiin huwa lahu min maali xoolahayga huwa shaygan lahu hebel baa iskale min maali xoolahayga ayuuna ku leeyahay markaa wasiyay noqonaysa maxaa yeele maali buu raacay ufiirso fuqahadu waa daqiiq alfaadda fuqahadu aad bay u min maali buu markaa raaciyey min maali xoolahayga maadaama xoolahayga uu yidhi dee xoolahan asagaa iskale hebel ma marka qiraal ma ahee uu dayn qof u qiraya xaqu kula u qiraye waa wasiiyo mar hadduu min maali huwa lahu min maali hadduu raaciyo watancaqidu way ku guntamaysaa bikinaayatin sarbeeb walkitaabatu qoraalkii kinaayatun waa sarbeeb waayahay kinaayadiina way ku guntamaysaa sida maalan inu dhaho kale neefkan kan ah zayd baa iska leh waa kinaayo hadduu u jeedo wasiiyo waay wasiyay noqonaysaa hadduun ujeedina ma noqonayso haddaba kinaayadu had jeer waxay baahan tahay niyay u baahan tahay kitaabada hadduu qora ka waran markuu dhibanayay ayuu qoraal sameeyey oo wuxuu hi hebel inta hala siiyo gacantu ka qoray ama qof buu qor oo qoray almuhim qoraalkaas wuxuu noqonayaa sarbeeb kinaayo noqonayaa sariix ma ah hadduu inuu wasiye ka dhigana wasiye noqonaysa hadii kalena wasiye ma noqonayso wain awsaa hadduu dardaarmo ligayri mucayanin qof aan cayinayn kalfuqaraa'i sida dadkii fuqarada ahaa lazimad way ku laazimaysaa wasiyadi bilmowti geeri bay ku laazimaysaa bilaa qabuulin ayagoon aqbalin aw mase limucayanin qof mucayan u dardaarmay ushturida waxaa la shardiyaa alqabuulu qofka inuu aqbalo walaa yasixu mana asaxayo qabuulun aqbalid walaa raddun iyo celintoona fii xayaati lmuusi qofkii dardaarmayay noloshiisa dhexdeeda in la aqbalay in la celiyo toona ma asaxayso wuxuu ku haddii qof aan mucayan ahayn uu dardaarankii u yeelo maalan fuqaradii u dardaarmo wuxuu yihi xoolahan fuqarada ha la siiyo fuqaradu dee mucayan ma aha shaksi ma aha waa ummad badan waxay ku laasimaysaa geeri oo looma baahno qabuul qabuul markan looma baahno mar hadduu dhinto wasiyadii way laasintay waana la siinaya fuqaradii xoolihi qabuul looma baahno maxaa yeele fuqaradii suuragal ma inay aqbalaan ila fuqaradii dad kooban ma aha badhna ha abalaan badna aysan aqbalina suuragalma maadaama fuqarada koobnayn waxaa weeye qabuul inay aqbalaan wasiyadii shardi ma haddii laakiin qof mucayana uu xoolahan u dardaarmay hebel baan xoolahan u dardaarmay buui waxaa shardi ah hebelkii inuu aqbalo oo uu dhaho ka guddoomay oo waan ka aqbalay wasiyadaas isla markaa qabuulkaa uu aqbalayo ma asaxayo inta uu qofkii muusiga uu nool yahay markuu dhinto ayuunbuu aqbalkiisu soconayaa hadduu celinayana radi hadduu samaynaya oo celinay dhahay waan diiday oo wasiyadaas ma raba ee dad kale ha siiyo ama dadkii waratada ha qaataana uma baahni taana markii uu dhinto umaa la eegaya laakiin intuu nool yahay aqbal iyo radi toona ka socon maaya maxaa yeele wasiyadu sideedaba waa tabaruc loo idaafeeyey maa bacda almowt geerida kadib walidaalika wakhtigaa umay laasimtaa markii qofkuu dhinto inta ka horraysa milkigiisa kama baxayso wuxuu ku yidhi walaa yushtaradu lama shardiyo bacda mowtihi muusigii markii uu dhintay kadib alfawru in loo degdego wax qabuulkii lama shardiyo fain maata hadaba haddii uu dhinto almuusaa lahu kii loo dardaarmay qablahu qabla almuusii kii dardaarmay hortiibuuba dhintay batalat wasiyadii way buraysaa awmase bacdahu bacda almuusi kii dardaarmay gadaashiisuu dhintay fayaqbalu waaliiyu intuusan waxa weeye uusan aqbali ka horra wuu dhintay fayaqbalu waariuhu dhaxlihiisii ayaa u aqbali doona wuxuu ku yidhi muusiga markii uu dhinto uu sidaa u dhinta shardi ma aha inuu aqbal sameeyey qofkii loo dardaarmay nin baa nin kale xoolo u dardaarmay kii dardaarmay baa dhintay shardi ma aha kaa loo dardaarmay markaaba inuu aqbalo shardi ma aha muddo kadib uu aqbali karaa maalin kadib uu aqbali karaa bil kadib sanad kadib uu aqbali karaa sida beecii iijaabkii qabuulkii degdega ahaa ma aha waayahay qofkii muusaa la hugiyey haddaba haddii uu dhinto qofkii loo dardaarmay ayaaba ka horreeyey kii dardaarmay asagaaba ka hor dhintayba markaa wasiyada ku burtay ilaan qofkii la siin lahaa ayaa dhintay wasiyadii intayna laaiminba wasiyada intaan xilliga ay laazimi lahayd la gaadhin qofkii wax dardaarmintuusa dhiman kii loo baa ka horreeyey marka wasiyadiisaasi ku burta laakiin haddii uu ka dambeeyo muusigii muusigii baa dhintay kii wax dardaarmay kii loo uu ka dambeeyey intaanu aqbalin ka horna wuu dhintay marka ayada ah qofkii waaridkiisa dhexlayey kan muusalahi loo dardaarmay ayaa u aqbalayo wuxuu leey waan u aqbalay qofkii muwaridkayga ee dhaxalsiiyahayga ahaa wasiyadii loo dardaarmay waan u aqbalay buu leeyahay saas ayayna xoolihii dhaxal ku noqonaya wuxuu ku walaa yushtardu lama shardiyo bacda mowtihi qofkii muusiga ahaa ee wax dardaarmayay geeridiisa kadib alfawru degdeg in loo degdego fi lqabuuli aqbalkii shardi ma aha fain maata haddaba hadduu dhinto almuusa lahu kii loo dardaarmay qablahu qabla almuusi kii dardaarmay hortii hadduu dhinto way buraysaa wasiyadii awmase bacdahu bacda muuse kii dardaarmay kadib uu dhintay fayaqbalu waariu kii dhexlihiisa ahaa ayaa u aqbalaya wahal yamliku ma milkin doonaa almuusa lahu qofkii loo dardaarmay bimowtin geeri miyuu ku milkin doonaa bimowti lmuusi kii dardaarmay geerihiisa miyuu ku milkin doonaa am mise biqawlihi aqbalkiisa ayuu ku milkin doonaa am mise mawquufun xoolahaasi waa xoolo mawquufahoo fain qabila haddii uu aqbalo kii loo dardaarmay baana waxaa soo caddaan doonta annahu asagu malaka inuu ku hantiyey waxaa loo dardaarmay bilmowti geeridii wailaa hadii kale san aqbalin baana waxaa soo caddaan doonta in xoolahaasi liwaaridi ninkii dhexlayay kaa wax dardaarmay inuuba iska lahaa aqwaalun waa saddex qowl adharuha waxaa u muuq badan ahaaliu qowlka saddexaad waaya wuxuu ku yidhi qofkii muuse lahuga ahaa ee wax loo dardaarmay wasiyadii ma wuxuu ku milkinayaa qofkii muusiga ahaa ee dardaarmay dhimashadiisa miyuu ku milkinayaa oo markuu dhinto ayuu la wareegayaaba hantidii aqbalba ooma baahno waaya mise aqbalkiisa xilligu aqbalo ayuu milkinayaa mise xoolihii waa la joojinayaa oo waan eegaynaa haddii uu aqbalo qofkii loo dardaarmay waxaa cadaanaysa inuu ku milkiyey markii uu dhintay qofka inuu milkiyey hadii uuna aqbalina xoolahaasi ninkii dhexlayay kaa dardaarmay inuu iska lahaabaa soo caddaan waa saddex qowl saddexdaa qowl kaa dambe ayaa u xoog badanaya saddexaad kaa saddexaad ee mawquufka ah ee waa joojinaya xoolihii oo qofka musaluhu loo dardaarmay inuu aqbalo iyo inuusan aqbalin baan eegna hadduu aqbalana waxaa noo inuu geeridii markii ay dhacday uu xoolaha la milkiyey xataa wuxuu ku soo kordhay geeridii kadib inuu milkiyey haddaanu aqbalinna xoolihii in uusan milkigii soo gelinbe xoolahaasi qofkii dhexdii kaa dhintay ee wax dardaarmay in ay iska lahaayeen qowlkaa dambe haddaba ugu xoog badan maxaa ka ratibmaya saddexdaa qowl wuxuu hi wahal ymliku mu milkin doonaa almuusa lahu kii loo dardaarmay wixii loo dardaarmay wuxuu ku milkinaya bimowti lmuusi kii dardaarmay geeridiisa miyuu ku milkinaya mise biqabuuli aqbalkiisa amase mawquufun xolii waa la joojinaya fain qabila haddii u aqbalo baana way soo cadaan doonta annahu asagu malaka inuu ku milkiyay bilmowti geeridii wa ilaa haddii kale uusan aqbalin baana waxaa soo cadaan doonta xoolihii lilwaariti kii dhexlayay inuu iska lahaa aqwaalan waa aqwaal adharuha waxaa ugu muuq ugu xoog badan aaalika saddexaad wa calayhaa ayada aqwaashaa saddexda ah unbaa tubna lagu dhisi doonaa ahamaratu midhihii wa kasbu cabdin iyo addoon xoogsigiisi uu xoogsaday amaradaas iyo kasbigaasoo xasalaa xasilay baynalmowti geeridi inta udhexaysa iyo walqabuuli aqbalkii wa nafaqatu adoonkii nafaqadiisii addoonkii la dardaarmay nafaqadiisii biilkiisii wa fidratu iyo sakaatufidrigiisii wa nuaalibu waana ka dalban doonaa almuusa lahu kii loo dardaarmay binafaqati adoonkii inuu e, biilo adoonkii loo dardaarmay inta waqafa hadduu ka istaago fii qabuuli qabuulil wasiyati wasiyada aqbalkeedii iyo waradii iyo celintiisii aqwaasha saddexdae hadda aan soo tilmaanay waxaa lagu salaynayaa buu idhi midhihii e, dib ka yimid ee waxa weeye beertii qofka loo dardaarmay midhihii ay dhaliyeen intii u dhexaysay aqbalkii iyo geeridii sidoo kale addoonkii loo dardaarmay ee qofka musallahoga ah wixii uu shaqaystay inta udhexaysay geeridii iyo intuu aqbalayay yaa yeelan doona sidoo kale nafaqadii addoonkii qofka loo dardaarmay biilkiisa yaa lagu yeelanayaa ma waxaa lagu yeelanayaa ninka loo dardaarmay mise dadkii warasada ahaa sidoo kale sakaatufidriga addoonkaas la dardaarmay ma waxaa lagu leeyahay warasadii dhaxlayaashii mise waxaa lagu leeyahay qofkii musaalahogi loo dardaarmay saddexdii qowl ee na soo dhaafay ayaa lagu salaynayaa masaaishan halkan uu ku tilmaamay mualifku qowlkii hore ee ahaa bimowti lmuusi ayuu ku milkinayaa iyo qowlkii u dambeeyey saddexaad ee mawquufka ahaa haddaan labadaa qowl ku soconno waxaa yeelanaya fawaa'idan aan soo tilmaanay amaradii iyo kasabkiiba waxaa yeelanaya qofkii muusalahowi loo dardaarmay kharashkii muantiina asagaa lagu leeyahay kharashkii muanti waa nafaqadii fitradii haddaan ku socdo laakiin qowlkaa labaadee dhahaya biqabuulihi qabuulkiisa unbuu ku milkinayaa wasiyadii waxaa weeye xoolihiina ma yeelanayo fawaa'idaasna ma yeelanayo waxyaabaha soo baxay intaa u dhaxaysay kharashkiin lagu yeelan maayo laa walaa waxna yeelan maayo in lagu yeelan maayo waa qowlka labaad ee qabuulka lagu xidhay maxaa yeele muuna aqbalin muuna aqbalin xaaladata waxay timid intuusan aqbalin ka haddaba haddii uu addoon dardaarmo qofkan addoonkaasna uusan aqbalin addoonkii ile waa noole wuxuu u baahan yahay nafaqo saddexdii qowlbu waxa isku waafaqsan yahay xaaladda tan mar hadduusan aqbalin celininna in waxa weeye nafaqadii addoonkaasi asaga ay saarantay qofkii loo dardaarmay marka xaakimkiiba wuxuu ku leeyahay warniyo ama aqbal adoonkan lagu dardaarmay ama waxa weeye diid ama adoonkan isku aado oo waaw abal oo naaqadiisina aado dheeftiisana aado ama diid oo naaqadiisina kaa dhacdo aqiisiina dee warasadaha lagu yeesho labada dhinacuna isku raaco adoonka laakiin intaa uu ka taagan yahay isagaa lagu leeyahay isagaa lagu leeyahay naaqadiisii maxaa yl waa noolo oo bayna bayna kuma geli karo wacalayha aqwaasha aan soo tilmaanay ayuunbaa tubna lagu dhisi doonaa amaratu midhihii wa kasbi cabdin adoon kasabkii xasanaa labadaba xasileen bayna almowti mowtkii walqabuuli aqbalkii inta udhexaysay wanafaqatu addoonkii la dardaarmay biilkiisii wa fitratuhu iyo sakaatfidrigiisii ayaa lagu dhisayaa wanuaalibu waan ka dalban doonaa almuusa lahu kan loo dardaarmay binafaqati addoonkii loo dardaarmay biilkiisii inta waqaf hadduu ka istaago fii qabuuli addoonkii inuu aqbalay iyo waradihi celintiisa hadduu ka istaago wallahu tacaala aclam wsal allahu wslm cala nabina mxamed